alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin wsala allah wbaarak calaa nabiyina muxamedi waaalihi wa saxbihi ajmaciin ama bacd dersigeennaana waa kii soddon iyo saddexaad ee ka mida ah kitaabu towxiid aladii huwa xaqullahi cala alcabiid oo iska lahaa sheekh maxamed ibn cabdilwahaab atamiimi raxmat ullaahi caleyh wuxuu ka bilaabanayaa baabka afartan iyo saddexaad baabu maa jaaa fii man lam yaqnac bilxalifi billaah baabu maa shaygii ayuu u baab yahay jaa'a ku yimid fii man qofkii lam yaqnac aan ku qancin bilxalifi dhaar loo dhaartay billaahi alla loogu dhaartay hal xadiid buu baabka musanifku ku sheegi doonaa raxmatullaahi calayh ciwaankana maqsuudka iyo ujeeddada uu ka leeyahay waxaa weeye qofkii ilaahay kuugu dhaartay magaciisa weyn in lagu qancaayo waxay deliil u tahay oo aad ku qancdid weynayn ilaahay aad weynaynaysid iyo towxiidkaagu inuu yahay towxiid kaamil ee dhammaystiran marka laga hadlayo qofkii magaca alla kugu dhaartay dhaartiisaas in la aqbalo bay culimmadu waxay geliyaan tafsiil iyo kala qaadid oo waxay leeyihiin qofkan kuu dhaartay haddii aada tuhunsan tahay oo oad isleedahay qofkaani beenta ka waaban maayo magaca ilaahina qaymo uguma fadhiyo inuu ku dhaarto inaad markaa ku qanacdid kuma khasbanid sababtoo ah asagiibaa mutaham ah faasiq ah hadduu inuu xaaraam sameeyo ama waxado ama qof dila ka xishoon waayey ilaahay magiciisa been inuu ugu dhaartana ka xishoon maayo sida awgeed baad garanaysaan xadiidkii saxiixa ahaa saxaabadii ninka laga dilay oo yuhuuddu ay dileen oo uu nebigu yidhi nimankaana idiin dhaaranayo konton dhaarmeed idiin maraya nebi allow nimanku been iska dayn mayaan balisee magacooda dhaartooda ugu kalsoonaana nebigu muusan odhan maadaama magacii ilaahay oo lagu dhaaranayay ku kalsoonaan weydeen ee nimanka idiin dhaartay gaalaa tihin iyo waa dambowdeen midna muusan odhan sababtu waxa weeye nimankan dhaaran rabo yuhuudda ah baa la tuhunsanaa marka qofka kuu dhaaranayo kitaabka kuu marayo magaca la kuu dhaartay haddaad tuhunsan tahay oo ay agtaada ka xoog badan tahay inuusan run iyo kalaan saxa midna sheegaynin kuma eedaysneed qofkaas inaad aqbali weydo tan labaad waxa weeye haddaad isleedahay qofkaani run buu sheegaya oo waxa uu ka dhaaranaya ama ku dhaaranayaa waa sax dee waajib waxay noqonaysaa markaas inaad aqbashid ka waran haddii labalabayn ay kugu jirto weli go-aan aadan qaadan boqolkiiba boqolla ismalihid run buu sheegayaa xagga kalena ismalihid been buu sheegayaa laakiin xoogaa waad ka tahaa mar haday sidaa tahay maadaamuu magaca ilaahay ku dhaartay magaca ilaahay ku tixgeli hadii ay kula qumanaan weydo inuu waxa uu sheegayo ka dhaaranaya sax tahayna dembi ku soo gaari maayo baabu maa jaa wixii ku yimid maadu waa mawsuulo baabu maa shaygii ayuu baab yahay jaa ku yimid fii man qofka lam yaqnacan ku qancin bilxalifi dhaarasho bilaahi alla lagu dhaarto qabuulka la sheegayo qanaca waxaa weeye qanaca la sheegayo inaad aqbashid wuxuu kugu dhaartay aqbalidaasu marka waa guud ahaan waxa kaa muuqda laakiin hoos iyo ridbo inaad ku raalli noqotaay laazim noqon mayso qofkan kuu dhaartay haddaadan runnimadiisa aaminsanayn can ibni cumara waxaa laga wariyey radia allaahu canhuma anna rasuula allahi sala allahu calayhi wasalama qaala rasuulku wuxuu yidhi laa taxlifuuha ku dhaaranina biaabaa'ikum aabbayaashiin aabayaasha unbaa la sheega maadaama ay carabtu u badnaayeen aabbayaashooda inay ku dhaartaane makhluuqoo dhan baa isla soo gelaya kacbada rasuulka malaa'igta jinka ammaanada kulli wax makhluuqa ha ku dhaaranina taas waa qodobka koowaad aabbayaashiina ha ku dhaaranina qodobka labaad man qofkii xulifa loo dhaarto lahu asaga bilaahi ilaahina loogu dhaarta magac magacyadiisa ka mid ah ama sifaadkiisa sifo ka mid ah falyusadiq ha rumeeyo qofkii u dhaartay ha rumeeyo waa nas sariixoo ku cad qofkii magaca alla kuugu dhaartay inaad rumaysid waman qofkii xulifa loogu dhaarto lahu asaga bilaahi alle alla qofkii loogu dhaarto oo magaca alle loogu dhaarto fal yarda raalli ha noqdo wixii loogu dhaartay ha ku raalli noqdo damcan waa haddii uusan islahayn kan xaalifka ah ee dhaaranayaa been sheegaya hadduu been sheegayo adigii magaca ilaahay colaad idinkama dhexaysa ninkaanaa tuhunsoonta waxaad leedahaa dhaartaadaas anigu kuma kalsooni ayaad odhanaysaa waman ruuxii lam yarda aan raalli noqon oo magicii alloo loogu dhaartay aan ku raalli noqon falaysa raalli ahaansha la-aantiisaasu ma aha min allaahi alle xaggiisa mid ka ahaatay ama qofkaasi waxa weeye ilaahay agtiisa waxba kama aha rawaahu ibnu maajah ibnu maajah baa wariyey bisanadin xasan oo shiikhu waa taxsiiniyey sidoo kale sanadkiisa waxaa taxsiiniyey xaafid ibnu xajar fatxubaariga waxaad dareemaysaa marka waciid iyo hanjabaad adagoo ku soo aroortay qofka magaca alla loogu dhaartay ee aan rumaynin hanjabaadda adag baa usoo aroortayoo ilaahay agtiisa wax qaymaa inuusan ka lahayn baa meeshii kaca marka waxaa la rabaa qofka muuminka ahi oo naasixa naftiisa u ah inuu magaca ilaahay qaymeeyo weyneeyo fiihi baabka waxaa ku sugan masaa'ilu masaa'il alulaa masalada koobaad annahyu waa reebid la yska reebay can ilxalifi dhaarasho bil aaba aabbayaasha lagu dhaarto aabbahay baan ku dhaartay iyo hooyaday baan ku dhaartay iyo ammaanadaan ku dhaartay iyo waxyaalaha la midka ah athaaniyatu masalada labaad al almru waa amar la faray lilmaxluufi kii loo dhaartay lahu asaga bilaahi allana loogu dhaartay maxaa la faray an yarda inuu raali noqdoo magacaa ilaahay loogu dhaartay iyo wixii loogu dhaartay uu ku raali noqdo ahaaliatu masalada saddexaad waciidu man ruuxan jabaadda ku soo aroortay weeye lam yarda aan ku qancin oo ku raali noqon dhaarashadii loo dhaartay baabu qowli maa shaa allahu wa shita baabu qowli ma shay ku hadlidii ayuu baab yahay ama baabun hadaa kanu baab weeye qowlu maa shaa allaahu in lagu hadlo maasha shaa allaahu alla wuxuu doona ahaanaya washi'ta adiguna addoonte baabkani waa baabka afartan iyo afraad xagga abwaabta kitaabka marka la fiiriyo musanifku saddex xadiid ayuu ku sheegi doonaa macnaha uu ka hadlayaa baabku waxaa weeye inaad tiraahdid maa shaa allaahu washi'ta adiya ilaahi waxaa doontaanbaa ahaanaya taa unbaa la diidan yahay baabkan macnihiisa shalay baan ka soo hadala macna aan ka waxaa la diidan yahayna waxaa weeye ilaahi mashii'adiisa iyo doonitaankiisa iyo tan makhluuqa in la simo taasaa la diidan yahay maashaa allahu washiita adiga ilaahi waxaad doontaan baa ahaanaya waxaan horay u soo tilmaannay ereyga noocaasa in faahfaahin la gelinayo oo aan xugun keliya la siin karin oo qofku markuu leeyahay maa shaa allahu washi'ta adiga ilaahi waxaad doontaan haddii uu ula jeedo inuu qofkaanu ereyga uu ku dhawaaqayo maasha allah washita ilaahay mashiiadii iyo dooritaankii iyo qofku ay siman yihiin dee waa gaalnimadii weyneyd haddii laakiin uusan ula jeedin oo arrinkaa uusan midicsanaynin ee dhan kaleeto uu ka leeyaho qofkaan uu washita uu ku weynaynayo ayadu ma gaaraysa markaa taa koreeto ma gaarayso ma i gaarayso laakiin waxaa la rabaa qofka muuminkaahi inuu ilaahay ka edabsado waxaa la rabaa qofka muminka ahi inuu rasuulkiisa ka edebsado sala allahu alayh wasalam la rabaa ayib ee waxaa intaa weeliya dib baan taas u dhiganaynaa wa can qutaylata waxaa laga wariyey bal xadiidkan aad ugu fiirsada anna yahuudiyan nin yahuudi ah ayaa ataa u yimid annabiya nebiga sala allahu calayh wasalam ninkan waa yahuudi gaal ah fa wuxuu yidhi ninkii yahuudiga ahaa innakum idinku moxamedow adiya saxaabadaadu tushrikuuna shirki baad samaysaan buy bal fiirso in adeegiisa nebi maxamedow adiya saxaabadaadaa mushrikiina biyo shirki baad samaysaan markaasuu haddana wuxuu raaciyey qaabka uu rabo inuu u yidhaahda nebi maxamedow shirki baad ku dhacda taquuluuna waxaad leedihiin maa shaa allaahu alla wuxuu doono ahaanaya washita adiguna aad doontid labadaasaad israacisaan biyo waxaad adan maa sha allah washita wa taquuluuna waxaad leedihiin walkacbati kacbada ayaan ku dhaartay kacbaduna waa makhluuq labadaa waxyaalood baad khaladaad samaysaan buu yidhi sidaa awgeed shirki baad ku dhacdeen ba adiga saxaabadaaduba waxaa cajiib ah maroodigu takarta saaran maaha ma arkay kan kale qofka kale takarta saaran ba arkaa maqli jirta nebigii ilaahay bay beeniyeen oo rusushiibay beeniyeen oo rusushibay laayeen oo la dagaalameen oo xaaraantay cuneen oo ilaahi iyo kitaabkiisii aflagaadeen waa qolyaha ilaahay qur'aankiisa dadka uu ka waramay dadka ugu xun weeye yuhuuddu waa nimanka gaaray inay yihahdaan ilaahay waa faqiir anaguna waxbaan haysanaa waa nimanka gaaray inay ilaah yihahdaan ilaahay waa bakayl nimankii noocaas ahaa baa eed waxay u soo jeedinayaa nebi moxamed sal alay wasalam oo eedaynay wax lala yaaba ma qofku markuu gaal yahay qolyihii la odhan jiray fircoon oo kaleeto waa tuulahaa markuu ka hadlahayey nebiyullaahi muuse daruunii aqtul muusa walyadcuu rabbah inii akhaafu an yubadila diinakum ow an yudhira fi lardi alfasaad idaayab iyo ninkan waa muuse oo maxaa ka rabtaa fasaad buu wadaabi dhulkuu qaribaya halaynaya aduguna maa uriikum ilaa maa araa wamaa ahdiikum ilaa sabiila rashaa tubta toosan baan cagta idiin saarayaabi bal fircoon tubta toosan uu dad cagta u saarahayo iyo nebi muuse fasaad ka u wado xaggee xaggeebay ka jiraan marka gaaladu dhaqan ah waxay leeyihiin ayaga waxay isku dayaan inay dadka mu'miniinta u raadiyaan ceeb iyo dhaliil iyo in u raadiyaan ayaguna iska dhigaan ceebka saliin iyo xalay dhalay kacbadaan ku dhaartay marka yaad dhahaysaanbi waxaa laakiin cajiib noqotay gobonnimada nebigeena sal alay wasalam ar yuhuud baa tahay agtayda ka dhaqa maanaa waxaa is ma odhan laakiin waxaan la sheegay saxaabada qaar ka mid a ah, maadaama laga yaabay inay ku dhex jiraanoo weynayn ay kacbada weynaynayaan ay yidhaahdaan kacbadaan ku dhaaranna ama mashiicada ilaahay iyo ta ay xidhiiriyaan oo ay yidhahdaan maa shaa allahu washaaa muxamadun nebiguna uusan ogeyn markii macluumadanu soo gaartay amara wuxuu faray nebigu hum fa amara wuxuu faray hum saxaabada annebiyu nebigu sal alay wasalam idaa goortii araaduu ay doonaan an yaxlifuu inay dhaartaan markii ay rabaan inay dhaartaan an yaquuluu inay yidhaahdaan warabbi lkacbati kabada rabbigeed baan ku dhaartay soomaalidu ba'day godaanoo warabulkacbati ba bada way godaan sax ma ah waa dhaar wowduna xuruufta lqasamkay ku jirtaayo lagu dhaarto wallaahi billaahi markaas waxay odhanayaan soomaalia tollaahi tollaahi tollaahi dhaar ma aha tollaahi dhaar ma aha waa ah, arag tallaahi la akiidanna tallaahi oo dhaar a ah wey laakiin tollaahi qabyaaladdi baa naga lagu dhaaranayo an anugu umalaya halkaasay ka geliyaan tollaahi tolkaa ku dhaaranamaya ma garanay waxay ka wadaan marka tallaahi billaahi wallaahi saas weeye waxaa la mid ah, warabbi lkacbati warabbi haada albeyt bal haddaad dhaaranayso wow horey ka gelisid ba'dan waad hoos dhigaysaa warabbi lkacbati kacbada rabbigeed baan ku dhaartay marka yaa lagu dhaartay kacbada rabbigii iska laha baa ku dhaartay ilahay baad ku dhaaranaysaa wa an yaquuluu inay yidhaahdaan maa wixii shaa allaahu alla uu doono unbaa ahaanaya uma shi'ta markaa ka bacdi wixii aad doontid ayaa ahaanayo dhacaya rawaahu annasaa'iyu alimaamu nasaa-i baa wariyey xadiidkan fii sunanihi wa saxaxahu weliba wuu saxiix yeelay xadiidkani wuxuu ina tusinayaa oo aan ka qaadanaynaa tashriigga waxa loo yaqaano in ilaahay cid wax loogu daraay dhowr qaab dhowrkaba way ku imaan kartaa caqiide ahaan bay ku imaan kartaa qofku inuu wixii niyeysan yahay ilaahay iyo hebel inay wax isla leeyihiin waa khalad waxay ku imaan kartaa cibaado ahaan iyo camal ahaan inuu yidhaahdo kan iyo kan ilaahay baan u wada samaynayaa iyo hebel sanam hebel waxay ku imaan kartaa wax lagu hadlo alfaada shirkul alfaad wax loo yaqaano sidaa owgeed wowdan wowul cadafka ah oo ninkan yuhuudigaahi uu soo bandhigay oo yidhi maa shaa allaahu wa shita maa shaa allahu wa shita mashiicada alle iyo ta nebi moxamed in la isku lamaaniyo taas ayadaa nebiga markay soo gaartay saxaabadu inay sameeyaan wuxuu yidhi hadda kabacdi qofkii rabay inuu yidhaahdo maa shaa allaahu wa shita ha bedela hawshaa maxaa lagu bedelayaa maa shaa allahu uma shita maxaa farqiga udhexeeya waxaa udhexeeya wowdu naxwo ahaan marka laga hadlaya waxay faa'idaysaa muطlaqljamci macduufka dambe iyo macduufu calayhiga horeeto xukunka inay ku midaysan yihiin oo u siman yihiin mashii'ada ilaahay iyo ta nebiga markaa sinaanaysa waana khalad ilaahay iyo nebigu isku darajo ma joogaan ilaahina waa khaaliq nebigeenuna waa makhluuq ilaahay karaameeyey sala allahu caleyh oo macsuum ah daacadiisana ilaahay inugu addoonsaday inaynu nebi moxamed adaacan u hogaansano marka waxaa la rabaa inaad tiraa ilaahay wuxuu doono ayaa ahaan markaa kabacdina wixii nebi moxamed ou addoontay ama qof kaloo makhluuqa waa la odhan karaa bani aadamkuna sideeda mashi mashiicadu waa doonitaan doonitaan ay wax hamiyaan ku fakaraan raadiyaan way leeyihiin ilahay baa ugu talagalay ayib laakiin tan ilaahay ma gaarsiisna waxaa qur-aanka ku arkaysaa laakiin halkan in la inoo diiday sunnadii waxaad ujeeddaa maa shaa allaahu wa in wow lagu soo xiro laakiin qur-aankii haddaad fiirisay marar badan waxaad arkaysaa ayadoo ay arkaysid nebi maxamed iyo ilaahay oo la isku cadfay oo weliba ereyga la isugu cadfay uu wow yahay waana ku badan taha qur-aanka tusaale ahaan waxaad arkaysaa ayadoo qur-aanka la leeyahay wamaa naqamuu ilaa an aqnaahum ullaahu warasuuluhu min fadlihi fii suurati towba maysan u xanaaqin munaafiqiintu ilaa ilaahay inuu hodan ka dhigay iyo rasuulkiisu mooyaane wahuwa cadafaa meeshii taalla ilaa an aqnaahumullaahu wa qur-aankii baaba isticmaalayaba waxaa la mida taas oo aan ka ag fogeyn suuratulaxzaab markuu zayd nebigu qur-aanka ilaahay ka hadlayey saxaabigii zayd ahayo keligii qur lagu sheegay waid taquulu liladii ancama allaahu calayhi wa ancamta calayhi markaad ku lahayd kii ilaahay u barwaaqeeyey oo islaamnimada ugu barwaaqeeyey adiguna aad u barwaaqaysay oo xoraynta aad xoraysay aad ugu barwaaqaysay wa ancamta wow cadafaa meeshii la soo geliyoo la keena waxaa la mid ah ilaahay qur-aankiisa wuxuu inugu faray anishkur lii aniga igu shukri haye waliwaalidayka labada waalidoo ku dhashayna ku shukri wa wowlcadaf baa meeshii la keena ayib sidee waxaa ka ah saxaabada marar badanoo ka mid ah a marka la weydiiyo xadiidka labaad oo waxaad ku aragteen saxaabadii markii nebiga su la weydiinahayey oo waxaad arkaysaa ayagu uu leeyahay allahu warasuuluhu aclam war ninkii hadaayata inoo yimid ma garanaysan malku jibriil allahu warasuuluhu aclam bay yidhahde ilahiy rasuulkiisaa garanaya allaahu wa wow baa meeshii la keena waa cadaf macduufkii macduuf caleyhiga wowda isku cadafta axaadiistaas iyo aayaadka qur-aanka waxayna tusinayaan inay bannaan tahay wowdan cadafku in la isugu cadfo ilaahay iyo rasuulkiisa xadiidkanna wuxuuna tusinayaa maa shaa allah washita waxaa loo diidan yahay inay tahay mashiiada ilaahay iyo rasuulka in la sima sal alla alih wasalam see la isu waafajinaya marka horta hal ogow qur-aanka ilaahay iskama hor yimaado sunnada rasuulkuna iskama hor timaado qur-aankiiyo sunnaduna iskama hor yimaadaan laakiin fahamkeenna gaaban baa waxaa laga yaabaa mararka qaarkood laba nas inaad daahirkooda moodid inuu iska hor imaanayo maaha marka waxa iska hor imaanaya qur-aankiiyo sunnade adigaa fahamkaagu gaari waaye inaad qur-aankii marka eedaysid oo qur-aankii tuhuntid oo tiraha shalana saanu laha maantana waa kano wuxuu ku tusinayaa kalaam ilaahay inuusan ahayn sida dadka qaarkood ay u dhaqmaan oo kaleeto gefiya khalad wey qur-aanka ilahi laga gelayo culimmadu waxay yidhaahdaan waxay ku jamciyaan oy leeyihiin wowda arrinka loo isticmaalayo hadduu yahay arrin ku xiran tacalluq makhluuq lagu xirmayo loona sugayo mushaaraka inuu ilaahay wax la leeyahay lama ogola waa sida xadiidkanu ka hadlayo laakiin arrinku haduu yahay wax iska mubaaxo caadi ah xagganna aad aaminsan tahay ta'hiir iyo saamayn midna inuusan lahayn waa dhib wax dhiba male culimmada qaar waxay dhan kale u kala firiyaan waxay leeyihiin wixii qadarka ilaahay iyo kownka ku saabsan ilaahay cidna wow looguma cadfi karo wixii laakiin tashriicoo caadi ah oo hadda arrimaha laga hadlayoo kaleetaha ilaahay baa qani ka dhigay rasuulkuna qanibu ka dhigay ilaahay baa qani ka dhigay rasuulkana sababbu uga dhiga allaahu wa rasuuluhu aclam xaqiiq ahaan ilaahay baa og rasuulkana ilaahay baa baray waxyaalaha tashriicaho ah noocaasoo kale wowga waa loo isticmaali karaa laakiin waxyaalaha ilaahay khasaa'istiisa ah oo aan ilaahay cid la wadaagtaa jirin lafdigaa looma isticmaali karo lafdigaa looma isticmaali karo oo hadda ma odhan kartid roobka ilaahay baa keenay iyo nebiga roobka ilaahay keliyaa keena sal alla aleh subxana wa tacaala qofkii wuu dhintay waa la aasay yaa dilay ilaahay iyo nebiga may waa khasaa'ista ilahay bay taasu ka mid taha wow iyo uma midna looma isticmaali karo laakiin wixii iska tashriico masaa'ilu tashriica caadi weeyaan arrinkaasu caadi weeye ayib waxaa isweydiin mudan su-aal ah ninkan yuhuudigaa markuu yidhi laba cilaad nebi moxamedow adiya saxaabadaadu shirki ugu dhacdeen oo ah inaad kacbada ku dhaarataan iyo inay saxaabadaadu yidhaahdaan maa shaa allahu washi'ta xaggana ada ka hadlin shirki baad ku dhacdeen markuu leeyahay yuhuudigu nebiguna markii loo sheegay saxaabada uu ka reebo uu yidhi hawshaa joojiya markii hore nebigu muxuu uga reebi waayo sala allahu calayhi wasalama waxay culimmadu leeyihiin waxaa laga yaabaa nebigu inay saxaabadu sidaa sameeyaan inuusan weli maqalo isa soo gaarin uusan ogeyn way dhici karta saxaabadu dad badan bay ahaayeen dad baa markaas soo islaamayey marka waxaa laga yaabaa saxaabada qaar ka mid ah falkaa inay ku dhaqaaqeen nebiguna uusan ogaan markii uu ogaadayna dee qofku wuxuu mukallaf ku yaho ilaahay addoon ugu yahay wixii markuu ogaaday inuu ku dhaqmo haddii la samaynayo haddii laga tegayana laga tago ayib walahu nasaa-i waxaa u sugnaaday leann xadiidka nasaa-i baa wariyey aydan noqodee can ibni cabbaasin cabdullaahi ibni cabbaasna uga sugnaaday anna rajula nin ayaa qaala wuxuu ku yidhi linnebiyi nebiga sala allahu calayhi wasalama maa wixii baa ahaanaya shaaa uu doonay allaahu alle wa shi'ta adiguna aad doontid adiga ilaahay wixii aad doontaan baa anu ahaanayo adduunkan ka dhacahaya fa qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama ajacaltanii ma waxaad iga yeeshay lahu alle niddan mid waxlala miyaad iga yeesha maanaad ilaahay waxay ugu dartay saakayto maa shaa allaahu ilaahi wuxuu doona ahaanaya waxdahu keligii xadiidkan waa xadiid xasan ah xaafid alciraaqi raxmatullaahi calayhi wuu taxsiiniyey riwaayo kalena waxay ahayd oo wariyey taxaawi kitaabkiisa mushkilu aathaar ajacaltanii lilaahi cadlan ilaahi mid la siman miyaad iga yeeshay sidaasuu yidhi ma ilaahay baad wax sugu kaaya daraysaa addoon ilaahi baanahay ahay mashiicadayda iyo tan ilaahi ma sinna jooji hawsha awoodid buu nebigu sal alay slam jooji buu nebigu ku yidhi gobonnimadii nebiga iyo dulqaadkiisa iyo tawaaduciisaa dareemaysaa sal alla alih wasalam saxaabigaanuu nebigu ku kalaamay islaam maa shaa allah washita nebigu wuxuu dhaqan u lahaa diinta ilaahay inuu ku dhaqmo qof kaga horreeyaa ma jirin xataa ambiyadii ka horraysay diimihii loo soo dejiyey iyo kutubtii iyo nebigu su u tixgeliyo ugu dhaqmay qof bani aadamo kula mida ah lama arko saxaabada qaar baa mararka qaarkood u imaanaya bilaal baa wuxuu u keenay timir aad u macaan oo u qurux badan markaasaa nebigu wuxuu yidhi waxaan ku weydiin timirtaan xaggee ka keenta wuxuu yidhi timirtaan horta adaan kuu keena waxaa ii taalay timir nooc xun oo liita ah timirtii baan iibiyeybu waxaan ku soo iibiyey timirtaan laakiin isma la ekayn xagga qaymaha oo wax yar oo tan hadda aan kuu keenay ka mid aan waxaan ku soo iibiya wax badan oo taa kaleeta ah waxaana ugu talagalay wy timirtan wanaagsan inaad cuntidoo macaan shukran meeshii waxaa weeyaan innaga aana samayn lahayn nebigu wuxuu meeshii ka arkay khalad inuu jiro wuxuu yidhi awah awah hayaay waa ribad caynu riba riba maqli jirtay waxa aad ku dhacday bilaalow waa ribadii oon waxa weeyaan dahis marin oo maxaa dhacay labada shay ee isku jinsigaa timir iyo timir marka la isku iibinayo inaan la kala badin baa la rabaa laakiin hal suus oo timir fiican ah iyo laba suus oo timirtii xumayda in la isku iibiyo lama ogola ribaad ku dhacday maadaamad aniga nebi maxamed ay igu talagashay niyadaaduna ay fiicnadaye waa mahadsantaha iska bax nebigu muuse baahi baa jirtay waxaaso dhan nebigu ma fiirin laakiin shaygan xaaraan ma yaha joojibi talan laakiin ku siin haddaad rabtid timir xun iyo timir fiican inaad isku iibisoo kala badisid ayaga iskuma iibin kartide timirta xun iibi beecgee suuqagee wixii lacagoo aad ka soo bixisid timirta wanaagsan waxay kaaga goysa kusoo iibsabi laakiin labadoodii isku iibinayaa timir iyo timir bariis iyo bariis bur iyo bur qamandi iyo qamandi dahab iyo dahab fido iyo fido ashyaadan ribadu ay gasho oo isku jinsiga ah haddana waa kala badinayaa ribadii laftirkeeda weyaa ma jooji bu nebigu sal waa tan laftirkeeda saxaabigu nebigu uu isleeyahay qaymeeh sha allahu wa shita adiga ilaahay waxaa doontaan baan ahaan jooji ku yidhi maa sha allahu waxdahu ilaahay keligii wuxuu ahaa wuxuu doono unba ahaanaya xadiidkii hore waxaan soo qaadanay maa shaa allaahu umma in la geliyey oo nebigana mashiico loo sugay ilaahina loo sugay laakiin inaysan isku martaba isku darajo ahayn la sheegay kanina nebiga waxba uma sheegin maa sha allahu waxdahu isdiidi maayaan mashiico mudlaqa allah iska aadamahana wixii uu ka siiyey unbay ka awoodaan saasaa laga wadaa walibni maajah ibni maajah waxaa u sugnaaday cani ufayl ufaylna uu ka warinayaa akhii caaishata caaisha walaalkeed ahaa liummihaa xagga hooyada tufaylkani caaishuu la dhashay caaisha binta abibakar laakiin ina abubakar maahaynoo xagga hooyaday walaalo ka ahaayeen umuruumaan baa wada dhashay laakiin ina abubakar muusan ahayn oo abubakar caaisho hooyadeeda umuruumaan ah ninbaa uga sii horreeyey garoobniguu ku guursade qaala wuxuu yidhi waa adufayl ra'aytu waxaan arkay manaan buu arkay manaamkiisaan u fiirso kaannii anigoo ataytu u imid calaa nafarin koox oo minalyahuudi yahuud ka tirsan waxaan ku riyooday buu yidhi anigoo koox yahuuda u imid qultu waxaan ku idhi innakum idinku yahuudo yahuudey la antum idinkaa alqowmu dad ah alla maxaad dad fiican tihiin annakum idinku taquuluuna haddiidaan odhan lahayn cusayrun cusayr baa ibnullaahi ilaahay wiilkiisii ah intaanbaad ku khaldan tihiinoo mushrikiin ku noqoteenoo ku xumaateena sidiina kale dad fiican baa tihiin ku iribi soo suuratu tooba ilahay kuma sheegin inay yahuudi tir waqaalat ilyahuudu cusayrun ibnullahi somaysa odhan intaa unbaad ku xuntihiina sidiina kale waad fiican tihiin ayaguna waxay igu yidhaahdeen buu yidhi wa inakum idinkuna muxamed iyo saxaabadiisa haddaad tihiin la antum idinka alqowmu dad al ragsanidani ah lowlaa annakum idinku taquuluuna haddiidaan odhan lahayn maa shaa allaahu alla wuxuu doona ahaan wa shaaa muxamedun muxamedna uu doono idinka laftirkiinnu mushrikiin baa tihiin bay yihahdeen yuhuudi oo mashii'ada ilaahay iyo doonitaanka allayta rasuulkaad isku mid ka dhigteen waan isaga tegey bi qolyihii yahuudeed wuxuu waa riyo uu riyoonaya saxaabigu uma marartu waan soo maray binafarin koox oo min anasaaraa kiristaanka ka tirsan koox kiristaana soo maray qultu waxaan ku idhi buu yidhi innakum idinku la antum idinkaa alqowmu dad wanaagsan ah lowlaa annakum idinku taquuluuna haddiidaan odhan lahayn almasiixu masiix baa ibnullaahi ilaahay wiilkiisii ah oo hadda kiristaankan aan dhex joogno waxay aaminsan yihiin oo ku odhanayaan nebi ciise waa masiixe ilaahay baa dhalay ku odhanayaan qaaluu ayaguna waxay ugu yidhaahdeen wa innakum idinkuna la antum idinka alqowmu dad wanaagsana ummatu muxamedow lowlaa annakum idinku taquuluuna haddiidaan odhan lahayn maa shaa allahu alla wuxuu doona washaa muxamedun muxamed uu doono yuhuud kristaan waxay isku raaceen ninkaa saxaabigaa oo huriyada ku arkay inay nebi moxamed iyo saxaabadiisa ku eedaynayaan maa shaa allaahu wa shaa muxamedu oo ilaahay mashii'adiisii iyo tan nebiga ay wow isugu cadfayaan wowduna ay ku tusinaysaa mudlaqu ljamci laakiin saxaabigu labada qolaba eedda soo jeediye waa kala duwantah qolyana waxay yidhahdeen cusayr baa ibnulaahi ah qolyana waxay yidhahdeen masiix baa ibnulaahi ah falamaa goortii asbaxtu aan waa bariistay akhbartu waxaan u sheegay bihaa riyadii man ruuxii akhbartu aan u sheegay saxaabadii dad ka mid un baan u sheegay oo riyadii la wadaagay uma ataytu deedna waxaan u imid annabiya nebiga sala allahu calayhi wasalama fa akhbartu waan u sheegay nebiga riyadii hu asaga nebi allow xala saasaan ku riyooday halkaa waxaad dareemaysaa wakhtiga uu riyooday habeennimuu ahaa sababtoa ah wuxuu leeyahay falamaa asbaxtu xalay buu riyooda marka habeenkii buu subaxii waa berigii buu ragga saxaabada qaar ka mida ogeysiiyey kabacdina nebigu u yimi qaala nebigu wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalama hal akhbarta ma u sheegtay bihaa riyadan xal aad ku riyootay axaddan qofna hal qof oo aad la wadaagtay ma jira aniga ka hor qultu waxaan idhi nacam haa dad kaa horeeyo aan usoo sheegay baa jira xal inaan saa manaam ku arkay qaala saxaabigu wuxuu yidhi dufaylahaa fa xamida wuu ammaanay nebigu allaaha alle wa anaa fa xamida wuu mahadiyey allaaha alle wa anaa wuu ammaanay calayhi alla dushiisa oo nebigu markuu hadal jeedinayo khudbo u jeedinayo muxaadaro u jeedinayo dadka wacdinayo wuxuu ku furfuran jiray hadalkiisa inuu ilaahay ammaano ilahay inuu ammaano marka ilaahay buu u mahad celiyey waana ammaana uma qaala wuxuu yidhi amaa bacdu intaa ka gadaal bukhaari baa fii saxiixi wuxuu ku keenaa baab loo yaqaano baabu amaa bacdu erayaasha nebigu intuu isticmaali jiray markaasuu axaadiid badan keenaa markuu nebigu khudbaynayo khudbada jumcada ciidahoo kale markuu khudbaynayo dayax madoobaadkaoo kaleeto qoraxdu markay madoobaato markuu hadal kale si kale u jeedinahayo rabo inuu waxsaxo markuu isiftaaxa la yimaada iyo hordhaca iyo ararta ka bacdi buu leeyahy amaa bacdu intaa ka gadaal fa inna tufaylan saxaabiga tufayl loo yaqaano ra'aa wuxuu arkay ru'yaa manaan buu arkay riyadaasoo akhbara uu uga waramay bihaa ayada man ruuxii akhbara uu uga warramo minkum idinka idinka mid a saaad og buu yidhi dufayl xalay waa riyoodo riyadiina qayr intiinaan meesha fadhida ka miduu la wadaagay wa innakum idinkuna qultum waxaad dhahdeen kelimatan weedh iyo kelimad kelimadaasoo kaana uu ahaa yamnacunii miduu ii diido kadaa wa kadaa sidaas iyo sidaasaa waxay ii diidi jirtay an anhaakum inaan idinka reeba canhaa xaggeeda falaa taquuluu hadhihina maa wixii shaa allaahu alla uu doono ahaanaya washaaa muxamadun muxamedna uu doono sidaa hadhihinina bu ilaahay ka edabsada ilaahayaa aniga waxa isugu kaaya daranina walaakiin quuluu waxaad dhahdaan maa wixii shaaa uu doono allaahu alle ayaa ahaanaya waxdahu keligii sidaa dhahaya xadiidkan axmed baa wariyey ibnu maajahna wuxuu wariyey oo ku daray quuluu maa shaa allaahu uma shaaa muxamadun waxaad dhahdaan ilaahay wuxuu doonaa ahaanayoo dhacaya uma shaaa muxamadun markaa ka bacdina nebi maxamed wuxuu doonaa dhacaya sala allahu caleyh wasalam xadiidkani waxaa meesha ka muuqato horta riyada waxa loo yaqaano manaamka labaa loo kala qaada cidda riyootay inay nebi tahay iyo nebi inaysan ahayn ambiyada ilaahay wax allaala waxay ku riyoodaan oo dhan waa waxyi xugum sharciyana laga qaadanaya nebigu hadduu riyoodo wuxuu ku riyooday iyo isagoo soo jeeda wuxuu arkay labaduba waa isku mid waa waxyi dadka ambiyada ilaahay ka soo haray oo aan ambiyada iyo rususha ahayn riyadooda xugum sharciga lagama qaato waa un la weheshadaa waa la iska dugsadaa mooyaane wax xugum oo sharciya dadka riyadooda lagama qaato arrinkaasna alimaamu nawowi kitaabka muslimka markuu sharxaya muqadimadiisa inaysan khilaaf lahayn oo masale ummaddu islaamku ay ku ijmaacsan tahay tahay buu soo guriyan wax khilaafu ka jirin riyada ambiyada unbaa waxyi ah wixii bani aadam ay ku riyoodaan kaleeto waa la iska wehshadaayo xugum sharciya laguma salayn karo saxaabigii markuu riyooday nebigoona uu sheegay iyo saxaabada qayb ka ah nebigu waa hadlay sal lay slm waxa xukumka laga qaadanaya markaa saxaabiga riyadiisa maahana waa hadalka nebiga nebigaa sharciga dejinaya sal lay wasalam wuxuu niman yahu warkaas waad ogtihiin oo xaal saxaabigu saasuu ku riyooday arrinkaanna dareenkiisa waan qabay arrinka noocaanoo inaad sidaas samaysaana dareenkiisa waan qabay waxaa laakiin ii diidayey kadaa wa kadaa sidaas iyo sidaas sidaas iyo sidaas hadda maxay ta meeshaan ku qoran maxay ka dhigan taha alimaamu axmed baa fii musnadihi ku caddeeyay wuxuu ahaa inuu nebigu yidhi sala allahu calayhi wasalama kuntum taquuluuna kalimatan kaana yamnacuni alxayaau minkum kelimad baad ku hadashaan inaan idinka reebo kelmaddaasna waxaa ii diidi jiray xishood iyo sirrigasho idinka xishoonayo su-aal baa marka meesha timid maa shaa allaahu washaaa shaaa hadday khaldan tahay nebigeenna waxaa lagu yaqaanaa wax khalada inuusan u dulqaadan oo sharciga uu arkayo sharciga ku khaldan waxbuu ka qaban jira waa sixi jire ummaddana wuxuu faray man ra'aa minkum munkaran falyuqayirhu qofkii idinka idinka mid ee waxun arka ha zuuliyo inta mukar zuulisana nebi moxamed baa ugu horreeyo kaalinta koobaad ka galay sala allahu caleyh wasalam shay marka uu og yahay inuu munkar yahay sidee nebigooynu u yidhi sala allahu caleyh wasalam xishood baa ii diiday inaan idinka reebo waxaa laga yaabaa nebigu dabeeca ahaan buu u dhibsanayey laakiin waxyii markaa loo sheegay oo la yidhi arrinkaani waa munkare ha la joojiyo muusan jirin inuu ilaahay ka hor dhacana waa diidanaa nebigu sal lla alih wasalam laakiin khaladka waxbuu u dareensanaa kabacdina waxa loo sheegay markii saxaabigu u warramay balya arrinkaa saxaabigu uu ka warramayna way jirtaayo waad og tahay xukumkana waa la reebo waa la joojiyey marka markii hore dabci ahaan buu u dhibsan jiray ijtihaad ahaan markii dambena waxyi ahaan baa loogu sheegay ee ma aha wax sharcan uu og yahay inay munkar tahay inuu nebigu saxaabada isaga fiirsanaya sal alla alih wasalam oo uu sidaas u daynaya weliba xishood ahaan waa dhici karta asbaabo kale ninkii masaajka soo galoo ku kaajay dee munkar buu sameeyey ninkii masaajidka ku kaajay munkar buu sameeyey laakiin munkarkaa uu sameeyey haddii kaadida lagu goyn lahaa munkar ka weyn baa dhalan laha munkar ka weyn ninkii masaajidka ku saxarooday oo layi war masaajidka maxaad ugu saxaroonaysaa uu yidhi wallaahi haddidaan iska kaydeen waan ka darahaya oo maxaa kuu dhiman baa la yidhi waaba saxarotay suu saxaradiiba ulku dhufta awal hal meelay saxaradiisu ku toonsanayd markaas masaajidka daaqadihiiso dhan saxaradii ku safantay ka dheefabiyo taas wax waxaa laga wadaa marka way imaan kartay ninkaas masaajidka in laga cayriyo laakiin haddii asagoo kaa sheega kaadida lagu goyn lahaa wuu cararayaa kaadidiiu meelo sii marinaya asaga laftirkiisa kaadidii baa ku go-ayso u geysanaysaa nin diinta ku cusub iska reer baadiyaahu ahaaye waxaaba laga yaaba inu war dadkan horarka aho masaajidkii baan laga geli karinba waaba isla saxan yahayba inuu masaajid ilaahay u kor inuu diintii ka fogaado lakin nebigu wuxu u kaadiya kaadidii buu dhammaystay meeshii baa la daahiriyey isagiibuu u yeeray wuxuu ku yidhi waa guri ilaahay sidaasaa loogu talagalay in lagu cibaadayso kaadi iyo saxare iyo qashinka looma ogola markaasaa ninkaasu wuxuu la yaabay sida nebigu ugu dulqaatay kow nimankii horarka ku ahayo saxaabadaas suu uga celiyey labo sida wanaagsan oo markuu wax u sheegay wax ugu sheegay saddex saddexdaa qodob intuu u bogay buu duceeyey markaasu wuxuu yidhi ilaahayow aniga iyo maxamed noo naxariisa bes qof kale oo aad abuurtayn ha u naxariisan labada iyadaa bes ilaah noo naxariiso markaasaa nebigu la hadlo wuxuu ku yidhi laqad xajarta waasica war naxariistii ilaahay oo ballaarnaydu waaga ahayd baad waxaad ku soo ururisay aniga adigoo nagu koobtay miyaa ilaahay naxariistiisu labadeenna waa inaga ballaaran tahaye ha celiirin bu marka waxaynu ka faa'iidaysanaynaa mashiicada ilaahay iyo tan qof kale inaan la isku xiri karin maa shaa allaahu ilaahay wuxuu doona ahaanay haddaad rabtid inaad wax kale ku dartid uma isticmaali wow ha isticmaali labada eray farqi baa udhexeeya intaa waxaa la ilaalinayaa salaadaada si aad uga taxadaraysid oo xajka uga taxadaraysid oo soonka uga taxadaraysid taxadaraysid erayaasha afkaaga ka soo baxayana u meelday ilaahayna ka edebso anshax kulanagsa kula dhaqan rasuulkiisana ka edebsa sal alla alih wasalam intaasay sharecadeenu ina baraysaa sharecadeenu waxay rabtaa inay kaa soo saarto qof ceebka silin oo wanaagsan oo toosan fiihi baabka waxaa ku sugan masaa'ilu masaa'il al ulaa masalada koobaad macrifatulyahuudi yuhuud garashadooda weeye bishirki shirkiga ay garanayaan alasqari ayara way yaqaaneen shirkiga sida awgeed ba waxay leeyihin mashiiada ilahya taadii baa la isku xidha athaaniyatu masalada labaad fahmul insaani insaanka fahamkiisa weeye idaa kaana lahu asaga hadduu u hawan asagoo ahlu ahwaa oo naftiisu waxay jeceshahay iska raacaya baa dhici karta haddana inuu wax fahmo yuhuuddu gaalay ahaayeen way khaldanaayeen gaaladi gaalada ugu darnaabay ahaayeen haddana waxay fahmayeen khalad jiray ahaaliatu masalada saddexaad qowluhu nebiga hadalkiisa weeye sala allahu caleyh wasalam uu yidhi ajacaltanii ma waxaad iga yeeshay lilaahi allama waxaad iga yeeshay niddan mid la siman ma arrinkaasaad i gaarsiisay jooji kayfa kayfa sidee buu biman ruux noqonayaa qaala yidhi maalii ima sugnaan man ruux aluudu aan magan gala bihi asaga si siwaaka adiga wax ka soo haray iyo wal walbaytayni labada bayd oo bacdahu ka dambeeya wuxuu ula jeedaa musanifku raxmatullaahi calayhi waa burdihii buusiri raxmatullahi caleyh gabagiisii dheeraado qaymaha badnaa nebiga uu kaga warramayay sal alay wasalam abyaad ku jirto culummada qaar ka midihi ay ku tacqiibiyeen baa jirta qaar ka midana ay u qildayaan oo ay leeyihiin wuu ku saxan yaho wuxuu ka hadlayaa waa shafaacadii nebi moxamed sal allahu aleyh wasalam iyo banka qiyaama markii la imaanayey cid kaloo aan shafaaco weydiisanayaa ma i jirto taas weeye wuxuu ka hadlaya marka beydku waraabica araabicatu masalada afraad anna haadaakani laysa ma aha min ashirki shirkiga alakbari ee weynaa arrinkan maa shaa allaahu wa shaaa muxamadun gaalnimo weyn ma aha sabab liqowlihi nebiga hadalkiisa sala allahu calayh wasalam yamnacunii waxaa ii diidaya kada wa kada inaan arrinkan idinka reebo sidaas iyo sidaasaa ii diidaysay oo dee nebigu wax shirkiyo gaalnimaaha weyn oo dadku ku dhex jiraan oo og yahay ma u yidhahdeen waan ka xishoonayay alkhaamisatu masalada shanaad anna ru'ya manaamka assaalixata ee wanaagsan min aqsaamil waxyi waxyiga qaybihiisa ayay ka tirsan tahay laakiin ambiyada ilaahay hadday tahay riyadoodana waa waxyi aadamaha kaloo suusuuban hadday tahayna waa wax wanaagsan oo la weheshado laakiin xugum sharciga lagama qaato asaadisatu masalada lixaad riyadana waxaad ogaataan axkaam bay leedahay haddii ay riyo xun qofku riyo xun uu ku riyooday nebigeennu wuxuu ina baray sala allahu alai waslam horta inaan la sheegin kow afkaaga qabso ruuxna u sheegin labo dhanka bidixdaa saddex jeer candhuufu tuf saddex shaydaanka iska afar dhankii aad u jiiftay wax ka bedel haddaad bidixda u jiifto kale midigta u seexo ama jeego jeego u seexo iyo waxyaala midka ah weysayso qur akhriso sunnayso waxyaalahaasaa la rabaa cidna la wadaagi laakiin riyadu riyo wacan hadday tahoo wanaagsan waana la waana lagu farxaa koow qof aamin ah oo daacad ah oo riyada tafsiirkeeda ku fiican dad ilaahay u fududeeyaa jira riyada tafsiirkeeda oo wax ka fahmahaya xaggana aan col iyo cadow kugu ahayn ayaa la yidhahdaa ii fasiro loo sheegay laakiin cadowgaaga hadduu yaho tira riyadaan ii fasir waxaa laga yaabaa meeshuu wax fiican ku fasiri lahaa waxun inuu kaaga fasiro riyadana sidii loo fasiray u dhacda caawa saasaan ku riyooda haddaad tidhaahdid oo yidhaahdo waxaa laga wadaa riyada tafsiirkeeda islaanta iyo carruurtuba inay kaa dhintaan adigana balaaya ku qaninto waxaa laga yaabaa sidii inay riyada u dhacdo marka qof cadowgaaga ah ama xaasidkugu oo nicmo iyo wanaag iyo horumar aan kuu ogolayn riyadada wanaagsan looma sheegto asaadisatu masalada lixaad annahaa riyada wanaagsan ama qofka wanaagsani uu ku riyoodo qad takuunu inay ahaataa suurtooda sababan inay sabab u noqoto lisharci bacdi alaxkaami axkaamta qaar ka mida jidaynteeda in la yidhaahdo maa shaa allaahu keliya ha la yidhaahdo wowdana ha laga daayo umana ha la geliyo maxaa sabab u noqday saxaabigaa riyooday wixii uu arkay iyo macluumaadkii uu soo gudbiyey nabigana loo sheegay sal alla alih wasalam waxii ka soo degay baabu man ruuxa yuu u baab yahay sabacayay sanadka baabun haadaakanu baab weeye man ruuxii sabacaya addahra zamanka faqad aadaa wuu dhibay allaaha alle baabkan waa baabkii afartan iyo shanaad oo kitaabka ka tirsan wuxuu musanifku ku sheegi doonaa laba nas hal aayad iyo hal xadiid buu ku sheegi doonaa wuxuu kaga hadlayaa qofkii sanadka cayo yidhahda sanadkan xunkaa wuuna dhibay dayrtii xuntahayd wayna dhibtay xagaagii xunka ahaa dayrtii xumay jilaalkii xumaa oo ayaga xumaan u tiiriya qofkaas waa qof ilaahay dhibay musanifku ujeeddada uu ka leeyahay baabkaana waxaa weeye inaad sanadka caydid iyo xilliyada aynu naqaano dayrta iyo xagaaga iyo jilaalka iyo waxa weya iyo guba iyo inaad caydid waxaa laga yaabaa inay ku gaarsiiso gaalnimo sida awgeed buu kitaabu tawxiid ku keena uu leeyahay tawxiidkaaga ilaashoo sanadka dayrta iyo gu iyo xagaa iyo diraac midnaha caayo taasi waa qodob qodobka labaad ilaahay buu dhiba ma ilaahay cid dhibi kartaa jirta dhibka waxa loo yaqaanaa iisaalu lmakruuhi ila alkhayr cid aan adiga ahayn wuxuu dhibsanayo oo kohanayo oo nicib yahay inaad gaarsiisid ilaahayna macaasida wuu dhibsadaa sida awgeed qur-anka waxaad ku arkaysaa in aladiina yu'duuna allaaha warasuulahu kuwa ilaahay dhibaya rasuulkiisana dhibaya waa maxay wax ilaahay uu nicib yahay bay la imaanayaan macnaheedu ma aha inay inta dhib geystaan ilaahay dhib u geysanayaanoo dhibtii intay ilaahay saamayso uu leeyahay bani aadamkibaa i dhibay oo i dhibtu saamaynays maaha ilahay wax dhib u geysan kara ma leh laakiin wuu nicib yaha wuu korsanayaa wey weli miyaa cabdirashiid maanta waan waag wareeghayaa meeluu iska joogaa miya ayib marka sidaas weeyaan sanadka in la caayo dayr iyo jiilaal iyo gukay dooni ha noqotee waa laba qaybood qofku hadduu leeyahay dhibkaa nagu dhacay dayrtaa wadatay ama gugaa watay ama xagaagaa watay ama diraacdaa wadatay oo uu aaminsan yahay ayagu dhibta inay sameeyaan waa shirki sababtaa wuxuu aaminay inay jirto cid dhib iyo dheef gacanta ku haysoon alla ahayn waana khalad haddii laakiin uu ka wado dhibkaasu wakhtiguna soo gaaray dayar dhexdeed bay ahayd ama gud dhexdiis bay ahayd ama diraac dhexdeed bay ahayd ama xagaabaa waktigaasaa dhibku nagu dhaca ousan dhibka ayaga u tiirinayna xilligii dhibku ku dhaca u tiirinayo dee taasu dhib ma leh waa caadi haddaad tira xalay dhacay maaha inaad leedahay xalaa dhibka ii geysatay haddaad leedahay maanta dhibkaasaa i soo gaaray maaha inaad leedahay maanta dhibka ii geysatay farqigaasaa marka udhexeeya iyo wa qowlillaahi laakiin waxaa isweydiin mudan nebiyullaahi luut qolyihii khaniisiinta ahaayee lagu imtixaamay nebi luut markuu arkay martidii u timid iyo ayagiioo soo yaacaya wuu hadlay nebi luut waxyaalow ku hadlay waxaa ka mid ah inuu yidhi haadaa yowmun casiib maanta maalin adag waay maanta maalin adag waaye marka soo dhibkii umuusan tiirin nebi luud maalinka maya maantay maalin adag weeye wuxuu ka wadaa maanta dhib baa meeshaan ka taagan waay dhib baa meeshaan ka taaganoo martidaydii baa niman cadowhu soo weerareen buu ka wadaa ee maaha inuu leeyahay maalinkaa dhibka wata nebi luud saas kama wadin ayib iyo wa qowlilaahi ilaahay hadalkiisa uu yidhi waqaaluu gaaladu waxay yidhaahdeen qaaluudan damiirka ku jiraaye ama kufaarti carbeed baa loo celin ama qaar ayaga ka mida loo celin oo inkirsanaa in qiyaamada la isa soo saarayo wa qaaluu waxay yidhaahdeen maa hiya nolole ma ahaan ilaa xayaatunaa nolosheennan addunyaa ee dhow maahane nolol waataan nool nahay namuutu waan dhimanaynaa oo qaar kayaa dhimanaya aabbaa dhiman oo awowaa dhiman oo ayeyaa dhiman oo abkowbaa dhiman oo abootaa dhiman wa naxyaa waa noolaanaynaa qaarkayana wuu noolaanaya kuwaa dhalanaya maantaytu adduunyaaba qaabkaas hadday dhacdo inaan dhimanno inta dhimatay wamaa yuhlikunaa na halaagi maayo na dili maayo ila dahru zamanka iyo xilliga unbaa na dili wamaa lahum ayagana uma sugnaan bidaalika arrinkaas ay sheeganayaan min cilmin wax aqoon ah inta badan hadaa aragtid ruux dagaalamahayo oo wax diidahayo oo rafaad waxaa laga yaabaa in badan oo meeshii hore jira cilmiga cilmiga yar saaxiibka waa gilgilaa aqoon uma ila waxaan ay sheeganayaan haddana waxay leeyihiin noloshayada iyo geeridayadaba waxaa gacanta ku haya wakhtiga iyo xilligaa maamula inhum ayagu maaha intu waa naafiya inhum ay maahum ayagu maaha ilaa yadunnuuna kuwa wax malaynaya maahan mala awaaliyo waxay iska dhaadhiciyeen weeyaane niman xaqiiqo gacanta ku hayaa ma aha nimankaas xaqiiqo gacanta kuma hayaan culimmada qaar baa waxay yidhaahdeen aayaddan iyo baabka shiikhu u guntay isma waafaqsana sababtaa baabku u fiiriya wuxuu ahaa man man sabad dahra wakhtiga qofkii caaya zamanka iyo xilliga faqad aadaa wuu dhibay allaaha alle aayadduna ilaahay dhib in loo geystay meesha kuma sheeginba waxay sheegtay nimankaasu inay been sheegayaan iyo aqoondarrada ayaga haysata bes bay aayaddu sheegtay laakiin waxaa laga fahmi karaa oo la odhan karaa maadaamuy ilaahay qudradiisii iyo awooddiisii inkirsan yihiin zamanka iyo xilligana ay u sugayaan awood ay waxna ku dilaan waxna ku nooleeyaan ilaahay bay dhib u geysteen oo awooddii ilaahay u lahaa subxaana wa tacaala ay cid kale u leexiyeen xadiidkana soo socdana way ku caddahaa masaladu ayib fa fi saxiixi saxiixa dhexdiisa waxaa ku sugnaaday waa saxiix lbukhaari can abi hurayrata abi hurayrana laga wariye radia allaahu an can اnebiyi nebiga waxaa laga wariye sala اllahu calayhi wasalama qaala nebigu inuu yidhi qaala wuxuu yidhi allaahu alle tacaalaa sireeye waa xadiisulqudsi ilaahay baa wuxuu odhanayaa yu'diinii wuu idhibayaa ibnu aadama ina aadam bani aadamku way dhibayaan ilaahay baa odhanaya ilaahu sidee bay kuu dhibayaan yasubbu wuu caayayaa bani aadamku addahra zamanka ayuu caayayaa dahrigu waa xilliga caadiga ho naqaano awqaadda caadiga ho la yaqaano wa ana anuguna addahru zamankiibaabaan ahayba anaa dahri ah dahri anaa ah ilaahu see u tahay zaman iyo dahri uqallibu waan gedgediyaa alleyla habeenka iyo wanahaara maalinka saacadahooda iyo daqiiqadahooda iyo iftiinkooda iyo mugdigooda ilahi baa maamula wa fii riwaayatin riwaayad kalaa waxay ahayd laa tasubuu ha caayina addahra xilliga iyo zamanka iyo waqtiga ha caayina fa inna allaaha alle huwa asagaa addahru zamanka ah asagaa xilliga ehe ha caayina ibnu kaiir aayaddan markuu fasirayo wuxuu leeyahay ilaahay wuxuu ka warramay qolyo ah oo dahriyiin loo yaqaana iyo ciddii waafaqday ee mushrikiinta carbeed ah waxayna inkirsanaayeen dadku hadday dhintaan qiyaamo in la soo saarayo ayay inkirsanaayeen oo diidanaayeen waxayna odhan jireen daari waatanaan ku noollahoo adduunyo dad way dhimanayaan kuwana waa dhalanayaan wax intaa ka dambeeyo oo la isa soo saarayo iyo xisaab iyo cadaab iyo janno iyo jaze iyo abaalna midna ma jiray odhan jireen sidaasay odhan jireen marka mushrikiintii diidanayd arrinkaas kuwaasuu ilaahay ka hadlayaa marka xadiidkani wuxuu ina tusay marka dadka noocaa samaynaya inay ilaahay dhibayaan dhibkaasna waa sheegno macnaheedu maaha ilaahay dhib aad u geysatay inay saamaynayso oo taaiir ku yeelanayso oo dhaawac ku keenayso adig unbaa ku dhib qaba laakiin macnaheedu waxa weeye ilaahay wuu nicib yahay raali kama aha taas waa qodob qodobka labaad ilaahay halkan wuxuu ku tilmaamay inuu dahri yahay dahri culummada waxay ku kala arag duwan yihiin muslimiinta marka ma magac ilaahay magacyaashiisa ka mid ah qaar waxay leeyihiin haa asmaadiisa waxaa ka mid ah addahru qaarna waxay leeyihiin maya magacyada ilaahay kamid ma aha xadiidkana ujeeddada laga leeyahay ilaahay asagaa fasiray oo muxuu yidhi uqallibu leyla wannahaar maalinka iyo habeenka anaa gadgadiya sidaa awgeed hadday maanta qoraxdu kuluushahay ama baraf iyo qabow ay tahay inay ayadu iska dhigtay maahan allah ka dhigay hadday saaka qoraxi soo baxday allah soo saaray ayadu iskama soo bixin haddaad xalay habeennimo joogtay ilaahay baa habeen ka dhigo uqallibu leyla wannahaar haddaad marka caydo tiraada maalintii xuntahaydoo ayaantii soo garan mayse habeenkii xumaayo noocaas ahaa dayrtii xumayda noocaas ahayd ilaahay kamaadan edebsan weye marka ilahay waa ka edebsato anshaxsatid ayib taasuu marka xadiidku inoo faa'ideynaya aan ka qaadanayna lafdi kalea jira oo ziyaadaho musanifku uu sheegin biyadi اlamru arrinku gacantayduu ku sugan yahay oo uqalibu leyla wanahaar habeen iyo maalinba waan gedgediyaa fiihi baabka waxaa ku sugan masaa'ilu masaa'il aluulaa masalada koowaad annahyu waa diidid la isu diiday can sabi dahri xilliga caayadiis caayadiisa iyo zamanka athaaniyatu masalada labaad tasmiyatuhu sanadka in la caayo ku magacaabidiisa weeye adan dhib lagu magacaabo lilaahi ilaahay la dhibayo marka ilaahay ha dhibin athaalithatu masalada saddexaad adta'ammulu u fiirsasho weeyaan iyo u dhuglahaansho fii qowlihi ilaahay hadalkiisa loo dhug lahaado fa in allaaha alle huwa dahru asagaa dahriga ah alraabicatu masalada afraad annahu caayidda samag zamanka iyo xilliga la caayayo qad yakuunu inuu ahaado ama annahu qofku qad yakuunu inuu ahaadaa suurtowda dheh saabban mid wax caayayo ilaahay caayaya ama zamanka walow lam yaqsid yuusan uba qasdin huu caydaas biqalbihi qalbigiisa qof hadda isla ilaahay cay inuusan jirin baa laga yaabaa laakiin meel aadan daraysanayn baa waxaa laga yaabaa aflagaada inay kaaga soo dhuumato sharciga alle aad ka geshid ama ilaahay aad dib u geysatid baabutasami isku magacaabidii ayuu u baab yahay biqaadi lqudaati qudaadda iyo kuwa wax xukuma kii xukumahayey iyo wanaxwi waxa la midka ah waa baabka afartan iyo lixaad hal xadiid buuna musanifku ku sheegi doonaa baabkan wuxuuna ka hadlayaa in la isu diiday magac ku tusinahaya sarrayn iyo kibir inaad la baxdid sida inaad la baxdid madaxweynaha madaxweynayaashooda madaxweynayaasha madaxweynahooda boqorrada boqorkooda iyo waxyaalaha la midka ah taasaa la diidan yahay sababtoo ah boqorrada boqorkooda waa allaah in allaale inta boqornimo sheegata ilahay baa boqor u ah magacaabidda la isu diiday ama adigu isku magacow ama dadku ha kugu magacaabeen ama adigu cid ku magacow midna lama ogola saasuuna musanifku ka wadaa qaadi lqudaat in la isu diiday xadiidkaana ku imaan doona macnahaas fi saxiixi waxaa ku sugan can abi hurayratana laga wariyey bukhaari baa xadiidkan wariyey muslim can inebiyi nebigana uu ka wariyey sala allahu calayhi wasalam qaala nebigu inuu yidhi inna akhnaca smin magac midka ugu xun oo ugu liita cindallaahi ilaahi agtiisa rajulun nin weeyaan ninkaasoo tasamaa la magac baxay melika alamlaaki boqorrada boqorkoodii laa maalika cid boqorihi ma jirto oo mutlaqan boqor u ah ila allaahu alla mooyaane ilaahay keligii baa boqor xaqa ah wax allaala waxaa ka soo haray boqornimadoodu meelay ka bilaabato iyo meelay ku dhammaato iyo cid gooni ay boqor u yihiin iyo xilli gooni ay boqor yihiin baa jirta laakiin ilaahay tiisu intaba waa khilaafsanta meelay ka soo bilaabato boqortooyadiisu male meelay ku dhammaataan male cid uusan boqor u ahayn ma jirto xilli uusan boqor ahaynna ilaahay ma jirto intaa cid sheegan kartaana ma jirto qaala sufyaanu sufyaan baa wuxuu yidhi sufyaan ibnu cuyayna wuxuu xadiidku sheegay melik alamlaak dadka la baxa inuu arrinkaasu qaldan yahay markaasu wuxuu leeyahay sufyaan ibnu cuyayna midlu shaahaan shaah waxaa la mida shaahaan shaah shaahaan shaah ayaa la mida buu leeyahy macnaheedu waa maxay marka wuxuu la macno yahay shaahaanshaahu melik alamlaak melik alamlaak boqorka boqoradoodii boqorrada boqorkoodii ayuu la macno yahaa qaabkaasuuna ka wadaa shaahaanshaaha marka ismi carabiya ma ah waa ismi cajabi ah waxayna laakiin ka dhigan tahay melikulamlaak oo boqorrada boqorkoodii bay ka dhigan tahay wa fii riwaayatin riwaayad kalea ah waxay ahayd aqyadu rajulin nin midka loogu nicib yahay gabadhuna waa la mid calallaahi alla dushiisa yowma alqiyaamati maalinka qiyaame wa akhbatuhu uguna xumaasho badanoo ugu liita ilaahay agtiisa waa nin la baxay malikulamlaak qowluhu uu yidhi akhnacu yacnii awdacu awdacu rajulin nin midka ugu liita ama awdacu ismin magac midka ugu liito oo qof uu la baxay waa inuu yidhaahdo boqorkii boqoradaan ah waxa laala waxaa boqor adduunka ka jira anaa boqor waa inuu yidhaahdo weeye arrinkaasi xadiidku uu ka hadlayo wuxuu inoo diidan yahay xadiidku isla weynanka iyo kibirka ayuu inoo diiday inaan tawaaducno hoos isu dhigno addoonnimadeenna aan aqoonsano ayuu rabaa sida awgeed baad garanaysaan xadiidkii mucaawiya uu ku yidhi ibnu caamir fariiso nebi moxamed baa maqlay sala allahu calayhi wasalama asagoo le man axabba an yatamahala lahu rijaalu qiyaaman falyatabawa maqcadahu min annaar qofkii jeclaysta in markuu soo baxayaba dadku ay u istaagaan dadka qaar baaba laga yaabaa haddaan loo istaagin xataa inuusan fariisanaynba waa in loo istaago loo iscab biyuu leeyahy maba fariisanayaba qofka sidaa jecel mar walba dadku inay u istaagaan naartuu gelayaaye meeshuu naarta ka geli lahaa sii diyaarsado imaamu tirmidi baa xadiidkaa wariya xasan buuna ku sheegay xadiidka abi umaama la mid ah nebigaas soo baxay buu yidhi oo cali bnu abi aalib garabka haysta oo ku waxa ku taagsanaya waxaan ka wadaa ulbu hayste ulbuu nebigu haysto ku taagsanaya sal alla alayh wasalam markaasaa nebigi markaan aragnaa hal mar u istaagnay markaasuu nebigu wuxuu yidhi laa taquumuu kamaa taquumu alacaajim dadkaan carabta ahayn reer furus iyo reer ruum iyo qaabkay u istaagaan ha igu istaagina yucadimu bacduhum bacdaa ayagoo qaarkood qaarka kala weynaynaya baa laga yaabaa shacabkuna inay ciridda ku baaba'aan oo ku go-aan madaxdana waxa weeye loo taagnaada maantao dhan arrinka ha ii samaynina nebi ilaahi baan ahay addoon ilaahi baan ahay iska fadhiya sidaasuu nebigu jeclaa sala allahu alayhi wasalam intaa marka waxaa laga taxadarahayaa inuu qofkii loo istaagayana kibir galo iyo isla weynan kii istaagayana xoogaa uu isciilkaambiyo yihahdo maalin walba asigaan uu istaagaynaayo gorma annaga naloo istaagahaya oo xoogaa cuqdad isgeliyo intaas waxay keenaysaa inay dadku kala fogaadaan adiguna xanuun kugu dhaco isla weyna la yidhahdo fiihi baabka waxaa ku sugan masaailu masaa'il baa ku sugan aluulaa masalada koobaad annahyu waa diidid la isu diiday can itasammi isku magacaabid ama la magacbixid bimelikil amlaaki boqorada boqorkoodii lala baxo athaaniyatu masalada labaad annamaa shayga fii macnaahu waxaa intaa la macno ah ereygu waa carabi laakiin wixii asaga macnihiisa wato walow carabi yuusan ahaane miluhu asagoo kaluu la mid yahaa kamaa qaala sufyaanu sida sufyaan ibnu cuyeyne uu yidhi athaalidatu masalada saddexaad attafatunu in loo dhug lahaadoo la fahmo weeye litaqliidi adkaynta la adkeeyey fii haadaa arrinkan dhexdiisoo boqorkii boqorrada boqorkooda in lala baxa iyo naxwi waxa la midkaa maca alqaطci ayadoo weliba la goynayo bianna alqalba qalbigu lam yaqsid inuusan ula qasdin macnaahu xadiidku wuxuu tusinayo qofka bani aadamka markuu leeyahay boqorka boqorradoodii baan ahaa waxaa laga yaaba boqorrada adduunka ula jeeda lakiin ilahay baan boqor u ah qof odhanaya inuusan jirin laakiin waxaa la rabaa albaabkaasoo dhan in lasoo xiraa la rabaa mar walba aad noqotay ruux aadaabta iyo anshaxa ilaaliya alraabicatu masalada afraad oo ugu dambaysa atafatunu waa in la fahmo anna haadaa arrinkan oo melikul amlaak boqorrada boqorkoodii in lala baxo diididda laguu diiday waxa weeye liajli illaahi ilaahay dartii subxaanahu nasahnaaye inaad ilaahay ka edeebsatid oo si usluubaysan ilaahay ula dhaqantid oo anshaxa iyo aadaabta alfaadda aad ku dhawaaqay si aad ilaalisid oo ilaahay dhinaciisa aad weynaysid sidaasaa lagugu tarbiyaynayaa buu musanifku leey raxmatullahi alayh wallah aclam sala allah wbaarak calaa nabiyina muxamedin waaalih